بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد waxaynu ka bilaabaynaa basmalada oo sheekhu uu ka bilaabay kitaabkiisa waana gogosha ama khudbadda kitaabka bismi illaahi araxmaani araxiim khudbatu lkitaab alxamdu mahadi lilaahi ilaahay ayay u sugnaatay alladii allaha laa tuxsaa aan la koobaynin mawaahibuhu waxyaabaha uu hibeeyo ama uu bixiyo walaa tanfadu allaha ayna dhammaanaynin cajaa'ibuhu cajaa'ibtiisu ayna wax dhammaanaya ahayn walaa tuxsaru aan la koobaynin lahu isaga minanun galladaha uu bixiyana aan la koobaynin walaa takhtasu ayna ku khaas noqonayn galladahaasi bizamanin wakhti oo duuna zamanin wakti kale la'aantii ah sheekhu kitaabkii wuxuu bilaabayaa alirshaad hordhiciisii ama muqadimadiisii kitaabkeennan irshaadkiihi halka uu kaga jiro silsiladda kutubta fiqhiga a ah markaynu eegno imaamu shaafici wuxuu qoray kitaabkiisii al-um la odhan jiray kutub fara badan ayaa la qoray oo wakhtigii imaamu shaafici ama asxaabtiisii waxa ugu muhiimsan baa la yidhaahdaa mukhtasarulmusani kitaabka la yidhaah kitaabka mukhtasarulmusani loo yaqaan oo imaamka aqwaashiisii lagu soo ururiyey xadiidka iyo qur'aanka uu ka fahmay ayaa mukhtasarulmusanigaasay culimmadu laba kitaab ayay ka qoreen mid waxa qoray imaamulxaramayn oo waxaa la yidhaha nihaayatulmatlab waa kitaab runtii loo yaqaano ama looga dambeeyo marka la eego madhabka shaaficiyada nihaayatulmatlab midna waxaa la yidhaahdaa alkhulaasa oo waxaa lahaa imaamkii alghazaali la odhan jiray ayaa lahaa labada kitaab nihaayatulmatlab iyo alkhulaasa labaduba waxay si toosa ula xidhiidhaan kitaabkii la odhan jiray mukhtasarulmusani ayay la xidhiidhaan culimmada qaar ayaa mooday nihaayatulmatlabka oo qura uuni inuu la xidhiidho kitaabkaa mukhtasarulmusaniga ee khulaasadan imaamku uu qoray ninkii lo odhan jiray khazaali afar kitaab uu qoray ayaa afarta kitaabo hoos imanaya bay yidhahdeen nihaayatulmadlabka sidaana ma aha khulaasadu mukhtasarulmusanigay toos u hoos tagtaa culimo caddaysay sidaas oo sheegtayna way jiraan nihaayatulmadlabka oo imaamulxaramayn uu qoray waxaa laga soo ikhtisaariyey saddex kitaab oo midibo midka dambe uu ka yaab badan yahay oo iqazaali uu leeyahay saddexdaba kitaabka koobaad albasiid baa la yidhaahdaa oo nihaayatulmatlabka ayool ayuu ku soo ururiyey uu ku soo ikhtisaariyey albasiidkiina wuxuu haddana kaga soo ikhtisaariyey kitaabka kale alwasiid la yidhaahdo alwasiid oo khazaali uu lahaa haddana wuxuu ku soo khulaaseeyey kitaabka alwajiiz loo yaqaano kitaabkii alwajiizna waxa lagu faahfaahiyey kitaabka fatxulcasiiz loo yaqaan ayaa lagu faahfaahiyey fatxulcasiiskii ayaa laba kitaab oo mukhtasaraada yeeshay waxaa laga ikhtisaariyey fatxulcasiiska alxaawi sagiir kitaabka loo yaqaan waxaa kaloo laga ikhtisaariyey rawdatu daalibiin labadaa kitaab ayaa laga soo ikhtisaariyey fatxulcasiiskii xaawi sagiirka waxa ka dhashay oo laga ikhtisaariyey kitaabkeennan irshaadka ah haddaba irshaadku marka loo eego ilain cilmi uu sheekhu bilaabay uun maahee waa aqwaashii qur'aanka iyo xadiiska imaamu shaafici uu ka fahmay ee umka iyo kayrkii uu ku sheegay oo haddana mukhtasarulmusaniga lagu soo ururiyey oo haddana nihaayatulmatlabka lagu soo ururiyey oo haddana albasiid looga soo guuray oo haddana alwasiid looga soo guuray oo haddana alwajiiz looga soo guuray oo haddana looga soo guuray fatxulcasiiz oo haddana looga soo guuray xaawi sagiir ayaa haddana xaawi sagiirkii alirshaad oo kitaabkeennana looga soo guuray alirshaad waa kitaabkeennan waxaynu heli karnaa kutubta siday culimmadu u kala dheeganayeen ama uu midibo midka kale ama u soo ikhtisaarinayey ama uu u sharxayey ilaa kitaabka ugu yar kitaabka uu xidhiidhka la leeyahay waa la heli karaa ee uu sheekhu leeyahay ama waan ka soo ikhtisaariyey ama waan ku sharxay ama waan ku faahfaahiyey wuxuu yidhi irshaadka haddaba hordhiciisii bismillaahi illaahi araxmaani araxiim bismi ilaahay magiciisa ayaan ku alifayaa allaha arraxmaani naxariista naxariista waaweyn arraxiimi ee naxariista naxariista khaaska ah markuu xamdaladii ka soo baxay buu ilaahay u mahadnaq ayuu haddana is yidhi alxamdu mahadi lilaahi ilaahay ayay u sugnaatay mahad oo dhan ilaahay baa iska leh alladii allaha laa tuxsaa aan la koobaynin mawaahibuhu waxyaabaha uu hibeeyuu bixiyo ilaahay lama soo koobi karo waxyaabaha uu hibada u bixiyo cid koobi kartaa ma jirto alladii laa tuxsaa mawaahibuhu waxyaabaha rabbi uu hibada u bixiyo waxaa ka mida kitaabkan aynu hayno ee aadka alfaaddiisu ay u kooban tahay macnihiisuna uu u ballaadhan yahay walaa tanfadu mana dhammaato cajaa'ibuhu waxyaabihiisa lala yaabo ee la yaab kalihi la odhan maayo cilmigii wuu dabar go'ay oo cilmigii yaabka lahaa ciddii keeni jirtay hadda way dhammaatay lama odhanayo waa walaa tanfadu cajaa'ibuhu walaa tuxsaru lama xasriyoo lama koobo lahu ilaahay looma koobo minanun gelladihiisa rabbi migalladaha uu bixiyana iyo waxyaabaha basharka iyo aadamaha uu ku galladaysto cid alla cid koobi kartaa ma jirto walaa takhtasu khaas ku noqon mayso waa minanka iyo galladuhu galladuhuye bizamanin wakhti duuna zamanin wakti la'aantii lama odhan karo xilligii hore uunbaa galladaha ilaahay ay furnaayeen haddana ilaahay galladihiisii wuu xidhay oo la heli maayo cid sidaa wax u garanaysa lama odhan karo walaa takhtasu bizamanin duuna zamanin halkaa xamdeladiibuu sheekhu kaga baxay wuxuuna isticmaalay jumla ismiya waxayna munaasib u tahay lidawaam wahubuut walistiqraar axmaduhu ilaahay ayaan ku xamdiyayaa ama si aan u mahadnaqayaa xamda man kii xamdigii ayaan ku xamdiyi ucdiya la siiyey oo fa shakara haddana shukriyey ilaahay waxaan ku xamdiyi nin wax la siiyey oo mahadnaqayaa siduu u xamdiyo rabbi subxaanahu wa tacaalaa caafimaad buu ina siiyey oo islaamnimu ina siiyey oo aqoon ayuu inoo furay oo kitaabkiisana ka mida nicamka ilaahay kitaabkana ka mida nicamka ilaahay uu inoo furo uu ina siiyo inagu galladaysto axmaduhu ilaahay waan ku xamdiyayaa xamda man kii xamdigii oo kale ayaan ku xamdiyi ucdiya la siiyey oo fashakara shukriyey sheekhu laba xamdi ayuu haddaba la yimid xamdiga hore wuxuu ahaa jumla lismiya xamdigan dambe ee axmaduhuna waa jumla alficliya wuxuu is labada dhinacba oofi labada jumlaba ilaahay ugu mahadnaq nebi maxamed ayay ka sugan tahay salawaatu rabbi wa salaamuhu alayhi inuu marna jumla lismiya ilaahay ugu xamdiyi jiray marna jumla alficliya inuu ku xamdiyi jiray oo khudbooyinkiisa waxaa ka mid ahaa ina alxamda lilaahi naxmaduhu ina alxamda lilaah waa jumla lismiya naxmaduhuna waa jumla ficliya waa laba jeeroo ilaahay loo mahadnaqay xamdaladii markuu ka soo baxay ayuu nebi maxamed haddana salligiisii iyo salaantiisii ayuu isyidhi la kaalay wa usallii waxaan ku salliyayaa oo wa usallimu an salaamayaa calaa nebiyihi nebigiisii muxammedin muxammed ahaa sayidilbashari basharka oo dhan sayidkoogii ahaa wuxuu yidhi wa wausallimu waa asalaatu wasalaam ayuu sheekhu doonayaa inuu halkan kula yimaado salliga iyo salaantana ilaahay ayaa qur'aanka inagu faray nebi maxamed inaan ku sallinno oon salaanno waana waajib welibana salliga iyo salaantu walow culimmadu ay isku khilaafeen xilliga wujuubkaa la fuli xilliguu wujuubkaasi jiro waa mas'ala khilaafiya waajib markuu wax noqonayo wakhtigiisii rabbi wuxuu yidhi ina allaha wa malaa'ikatahu yusalluuna cala annabiy yaa ayuha aladiina aamanuu salluu calayhi wa sallimuu tasliima lama odhannin ilaahay iyo malaa'igtu way tukadaane tukada lama odhannin ilaahay iyo malaa'igtu eenan run bay sheegaane run sheega waxa layna yidhi laakiin ilaahay iyo malaa'igtuba waxay ku salliyaan nebi maxamed ee mu'miniintahay dadow xataa lama odhan dadka inta akhyaarta ah intaa maxaanku idhaha sharafta leh ayaa lala hadlayaa markaasaa la yidhi ficilkan ilaahay iyo malaa'igtuba way sameeyaan mu'miniinay idinkuna sameeya oo ku salliya oo salaama nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam wujuubkaasi haddaba ilan alamru lmuطlaq yaqtadi lwujuub buu ahaaye ilaa afar qowl ilaa shan qowl bay culimmadu iskugu khilaafeen salliga iyo salaantu marka ay waajibka tahay wuxuu imaamu shaafici qaatay waa atixiyaadka salaadda dhexdeeda oo qudha salliga iyo salaanta atixiyaadka unbaa lagaa rabaa kayrkood oo marka halkan oo kale la joogo sunnay kuu tahay salliga iyo salaantu atixiyaadkana waa waajib waa kii gabayga imaamu shaafici ku tiriyee lahaa yaa aala beyti rasuulillaahi xubbukumu fardun min allaahi fi lqur'aani anzalahu yakfiikumu min cadiimi alqadri annakumu man lam yusalli calaykum laa salaata lahu waxay culimmadu yidhaahdeen laa salaata kaamilatan ilay salliga aalku sunnu ahaan jiray xagga madhabka marka la eego laakiin salliga rasuulku waajib weeyaan oo salaadaba lagaa aqbali maayo culimmada qaarna cumrigii bay yidhaahdeen maruu nebiga ku salli oo salaan waajibku wuu kaa dhiciye waa cumrigaaga sida xajka kale bay yidhaahdeen culimmada qaarna waxay yidhahdeen salliga iyo salaanta rasuulku waa markaad magiciisa maqasho uun ayay waajib kugu noqonaysaa culimmada qaarna waxay yidhaahdeen markuu jamac meel ku soo ururo ayuu salliga iyo salaanta rasuulku waajib noqon oo xadiidu tirmidi baana tusaya bay yidhaahdeen marka magaca rasuulka la sheego xadiidkii jaranjarada uu rasuulku koraya aamiin aamiin uu lahaa ayay u deliishadeen waxaana ka mid ahaa ninka magacaaga maqle ee kugu salliyi waayo naarta allaha ku fogeeyo aamiin baan idhi buu yidhi xadiidku ducfi baa sanadka kaga jira laakiin duruq badan oo kala duwan buu ku soo arooray wuuna isxoogaysanaya xadiidka laftiisu marka duruqdiisa kala duwan la eego xadiidkan kale qodobkan kale ee odhanaya markaa shirmeel iskugu yimaad ama jamacna waxay culimmadu yidhaahdeen waxaanu ka qaadannay xadiidkii rasuulku lahaa qoom meel iskuguma yimaadiin oo alla kabaqa iyo salliga kama tagaan ilaa aakhara tiro ayaa ahaani ama qooma ma ahaani wa usalli waan ku salliyayaa oo wa usallimu waan salaamayaa calaa nebiyihi nebigiisii ereyga nebi ah iyo erayga rasuul ah waa laba erey oo aada iskugu dhodhow culimmaduna fasirkiisa way ku yar kala duwan yihiin waxase muctamada nebigu waxa weeye insaan loo waxyooday sharci walow yaan la amrinba inuu dadka gaadhsiiye nebi baa la odhanayaa markaa qofka haddii sharci loo waxyoodo yaan la amrinba inuu dadka gaadhsiiyo rasuulkuna waa insaan loo waxyooday sharci oo haddana la amray inuu dadka gaadhsiiyo waxaa la yidhaahdaa rasuul oo dhani waa nebi laakiin nebi oo dhani rasuul ma aha nebi oo dhani rasuul ma aho dee aadanba la odhan maayo waa rasuul lama odhan karo nebiyo badan baa jira oo intay nebi ahaayeen aan rusul ahayn laakiin rasuulba hadduu noqdo nebigu dee nebinimuu soo maray oo marxaladdaa waa soo dhaafay waa nin iyo dad oo kale nin iyo dad nin oo dhani waa dad hadduu ninba noqdo dee waa dad laakiin dad oo dhani waa nin ma odhan kartid waa nebi iyo rasuul nisbada ka dhaxaysa sheekhu nebi buu qaatay oo calaa nebiyihi buu yidhi calaa nebiyihi ayuu yidhi ereyga nebiga minanaba'i buu ka yimid ama minanabwa buu ka yimid ama minannubuwa buu ka yimid haddii minanaba'i la yidhaah waa warka min annabwa haddii la yidhaahdana waa rifcada ama nubuwa waa rifcada weeyi iyo koruqaadka waa faciilunoo asalkiisu mar nebii'un buu ahaa marna nebiiwun buu ahaa nebii'un iyo nebiiwun faciilun bimacnaa faacil iyo faciilun bimacnaa mafcuul afar macno ayaa nebiga ku jira cala nebiyi kii warramayey cala kii loo warramayey cala nebiyi kii dadka kor u qaadayey iyo cala nebiyi kii isaga kor loo qaaday muxammedin ee muxamed ahaa muxamed waa rasuulkeenna magiciisii sala allahu calayhi wasalam asalkiisuna waa manquul eh ismi mafcuul oo xameda ka yimid buu ahaa oo waa ka aadka loo mahadiyo sayidilbashari basharka oo dhan sayidkooga ahaa basharka oo dhan sayidkoogii ahaa sayidilbashar ereyga sayid ah eh, nebi maxamed waa lagu idlaaqi karaa sala allahu calayhi wasalam oo qur'aanka waxaynu ku haynaa nebiyullaahi yaxyaa oo sayid lagu magacaabayo wa sayidan waxasuuran waxaynu ognahay xataa qofaan nebiba ahaynoo boqor ah oo sayid la leeyahay wa alfaa sayidahaa ladalbaab waxaynu ognahay rasuulku inuu saxaabadiisii xataa ku magacaabay quumuu ilaa sayidikum quumuu ilaa sayidikum xadiidkii sacad ibni mucaad waxaynu ognahay rasuulku inuu isagu isku tilmaamay ana sayidu waladi aadam walaa fakhra laakiin ereyga sayid ah haddii al lagu daro taa ayuu warkeegu adag yahay asayid haddii la yidhaah waa mas'ale aad looga hadlo oo ilaahay loo yaqaan subxaanahu wa tacaala asayid haddaad tidhaa ma wanaagsana inaad bashar ku idlaaqdo wa usalli waan ku salliyayaa oo wa usallimu waan salaamayaa calaa nebiyihi nebigiisii muxammedin muxamed ahaa sayidilbashari basharka sayidkoogii ahaa wa calaa aalihi iyo aalkiisii wa saxbihi iyo saxaabadiisii almasaabiixi tiriigyada ahaa algurari ee wada biriirta lahaa ama nuurayey wa calaa aalihi buu sheekhu yidhi marka aynu ka soo gudubnay salligii iyo salaantii rasuulka ayuu haddana si guud mu'miniinta ugu duceeyo wa calaa aalihi buu yidhi ereyga aal ah aal laba dhinac baa layskaga khilaafay qole waxay yidhaahdeen calaa lagama reebi karo oo wa aalihi lama odhan karo waaba mamnuuc bay yidhahdeen xadiid baa ku soo arooray habaar a ah bay yidhaahdeen haddaad wa aalihi tidhaa waa shiicada waxaa culimmadu inta badan waynu ognahay oo wa calaa aalihi uma haystaan dhib haddii wa aalihi la yidhaa iyo haddii wa calaa aalihi la yidhaa shiicadu warkaa ay sheegeenna wax ka soo qaad male culimmada kale waxay isku qabteen ereyga aal ah damiir ma loo idaafayn karaa oo wa calaa aalihi ma la odhan karaa ilaan axaadiista haddaad dib ugu noqoto waxa badan wa calaa aali moxamed ama wa aali ibraahiim baa badan oo damiir kuma jira inta badan waa mas'ala khilaafiya laysku qabtay oo culimmada qaar ay yidhaahdeen damiirka ha laga ilaaliyo wa calaa aalihi waa khalad bay u haystaan rag waaweyn oo lugawiyiin oo culimo ah ayaa wa calaa aalihi khalad u haysta waxay ku leeyihin wa calaa aali moxamed dheh sababta keentay khilaafkaa ah ee damiirka loogu diidayaana waxa weeye waxa laysku qabtay ereyga aal ah horta xagguu ka yimid oo muxuu ahaa macnihiisu waa ahlun oo kale ahlun ahlunna waa mustaxiq weeyi waa qofka sharaftaada kula yeelanaya ceebtiisana aad la yeelanaysid ama sharaftiisa aad la yeelanaysid aal waa qaraabadaada kuu dhow markaa wa calaa aalihi haddaba aalku ahliga wuxuu kaga duwan yahay ahli iyo aal waxay ku kala duwan yihiin ahliga wax kaste mudaafun ilayhi waa looga dhigaa laakiin aalka wax liita looma idaafeeyo waa mamnuuc aalu nicaal oo kale inaad tidhaahdaa kol haddaba haddaan nicaal iyo xijaamo iyo meelo liita haddaan aalka loo idaafaynaynin loo idaafaynayo un wax adduunka sharaf ku lahaa oo dadkii xilligaa joogay ay sharaf moodayeen yuuna sharaf ba yeelanin xaqiiqa ahaan laakiin nin sharaf isbidaya sidii aala fircawn oo kale ama qof adduunka xaqiiqa ahaan sharaf ugu leh sida aalu ibraahim ama aalu moxamed oo kale ama adduun iyo aakharaba qof sharaf ku leh unbaa loo idaafayn karaa wax liitase waa maya waxay yidhaahdeen aalka haddaba kol haddii wax liito aan loo in damiirku uu liitaayo naga daaya wa calaa aalihi yaan la odhanin oo damiirku waa wax liita bay yidhaahdeen waxaa loogu jawaabay damiirka marjiciisu ku xidhan yahay meel xun hadduu u noqonayana dee loo lama ogolaa damiirku meel fiican hadduu u noqonayana dee sharaf buu leeyahay wa calaa aalihi wa saxbihi saxaabadii nebigana dushooda ha ahaato rasuulka asxaabtiisii tiirashii diinta lagu soo taagay ama dee diinta soo fidiye ina soo gaadhsiiyey ahaa ee nebi maxamed ilaahay u doortay inay asxaabtiisa noqdaan kuwaana waynu ku salliyaynaa oo waynu salaamaynaa waynu u ducaynaynaa waa saxaabatu rasuulillaahi sala allahu alayhi wasalam waa min macsharin xubuhum diinun wa bugduhumu kufrun wa qurbuhumu munjan wa muctasamun waa ummad haddaad nacdo ood u cadhooto diintaada ay waxsi ka yihiin oo adiga laftarkaaga aad diintaada iyo cadiidadaadaba shaki uu gelayo waa saxaabadii nebi maxamed waayo ninka saxaabada nacaya waa nacay buu rasuulka la gaadhi la'yahay buu saxaabada kula dul dhacay waa calaamad lagu garanayo inuu nacayb iyo calool xumo uu nebi maxamed u qabo ayuu saxaabadiisa la gaadhay saxaabadiisu naf iyo maalba way u hureen diinta iyagaa ah daacad u ahaayo halkaa soo gaadhsiiyey kolka waynu u ducaynaynaa saxaabadii rasuulkana wa saxbihi wa saxbihi lmasaabiixi saxaabada kala qaadqaadi mayno saxaabada si guud ayaynu ugu ducaynaynaaye kala qaadqaadi mayno odhan mayno hebelna noocaasu ahaa hebelna noocaasu ahaa sida raafidada oo kale waynu iska ilaalinaynaa oo waynu ka taxadaraynaa wa saxbihi saxaabadiisii almasaabiixi tiriigyada ahaa alqurari ee wada biriirta lahaa ee galaalnaa ama wejiga caddaa nuur ayay wejiga ilaahay ayuu ka siiyey wa bacdu intaa kadib fahaadaakani waa qalbiguu ugu jiray ama muqadimadaa dembaysay fahaadaakani mukhtasarun waa kitaab la soo gaabiyey waa kitaab aad loo soo ururiyey buu sheekhu yidhi xawaa wuxuu koobay almadhaba madhabkii imaamu shaafici ayuu koobay nudqan nudqi ahaan buu ku koobay wa dimnan dimni ahaanna waa u koobay dalaalo manduuqo ah iyo dalaalo dimniye ah labadaa ayuu ku koobsaday waynagii tilmaannay sagaashan kun oo xukun inuu kitaabku sagaashan kun oo mas'ale inuu ka kooban yahay sagaashanka kun culimmadu markay leeyihiin lixdan kun ayaa a ah bay yidhaahdeen sariix ama manduuq soddon kun ayaa ah iyaguna mafhuum oo mafhuum ahaan ama dibni ahaan loo qaadanaya fa haadaakani mukhtasarun waa kitaab la koobay xawaa wuxuu ururiyey ama uu koobsaday almadhaba madhabkii nudqan nudqi ahaan iyo sariix ahaan buu u koobsaday wa dimnan iyo dimni ahaan wuu dimnisto wuu koobsaday oo mafhuum buu noqday khamiisun waa kitaab bog laalan min alafdi xagga alfaadda marka la eego khamiiska waxaa loo yaqaanay faraska gaajoonaya ee aadka u boga laalan kitaabkan alfaaddiisaa aad u yar waa la soo yareeyey waa khamiisun min allafdi xagga alfaadiisu waa qaliil oo aad bay u yar tahay batiinun waa kitaab batiin ah oo aad u calool weyn min almacnaa xagga macnaha batiinun min almacnaa wuu ballaadhan yahay xagga macnahana aad buu u ballaadhan yahay ayuu yidhi ikhtasartu waxaan ku soo ururiyey oon ku soo gaabiyey fiihi kitaabkan dhexdiisa alxaawiya xaawigii baan ku soo ururiyey xaawigu waa laba oo xaawi sagiir iyo xaawil kabiir baa la kala yidhaaye xaawi sagiirkii ayaan ku soo ururiyey oon ku soo khulaaseeyey alladii xaawiga oo fataxa furay fil ikhtisaari xagga gaabnida baaban baab ayuu furay muqlaqan xidhnaa kitaabkii xaawiga ahaa ee sida loo gaabiyey albaab xidhnaa lagu furay ee in sidaasi ka gaaban loo dhigi karo aan la aaminsanaynba ayaanan na sii gaabiyo sidan u soo gaabiyey buu yidhi wartaqaa wuxuu koray fiihi dhexdiisa arutbata derajadii ayuu koray allatii derajada oo laa turtaqaa marnaba aan la koraynin derajo xagga ikhtisaarka cid kortaaba ayna jirin ayuu xaawigu koray kitaabkanaan haddaba anna ka sii xaawigii laga yaabanaa ayaan mid ka sii yaab badan keenay buu yidhi oo ka sii mukhtasarsan ayaan keenay ayuu yidhi wa qallaltu waxaan yareeyey lafdahu lafdigiisii baan aad u yareeyey fataqallala markaasuu yaraaday lafdigii waan yareeyey markaasuu wax yar noqday u i buu yidhi wasahaltu waxaan fudaydiyey cawiisahu masaa'ilkiisii adadkaa ayaan fudaydiyey oo fatasahala markaasuu sahlanaaday masaa'ilkii raggiika ahaana aad baan u soo yareeyey oon u bastiyey u fudaydiyey oo uu fududaaday buu yidhi wa awdaxtu waxaan caddeeyey min cibaaraatihi cibaarooyinkiisii iyo hadalladiisii maa ashkala wax kastoo ishkaal keenayey ushkilana waa loo akhriyaaya maa ushkilo wax kastoo ishkaal lagu keenay alfaaddii ishkaalka mushkilka ahayd ee lala yaabanaa oo dhan baan kolkaas soo ikhtisaariyey oon soo caddeeyey buu yidhi oon ishkaalkii ka saaray wazidtu waxaan ku siyaadiyey fiihi isaga dhexdiisa xaawigii waxaan ku siyaadiyey kahiiran wax fara badan oo mimaa kii ahmelo uu iska ihmaaliyuu ka tegey ah shuruuddii iyo quyuuddii iyo istidraakaadkii waxyaabo fara badan oo uu ka tegey kitaabka xaawigu ayaan anigu ayaan ku siyaadiyey mukhtasar haba noqde ogow inuu kitaabku xaawigii haddana wax la dheer yahay kaiiran mima ahmala waqadactu waxaban gooyeyba oon go'aansaday bikhilaafi maa kii wax khilaafsan qadaca uu ku go'aansaday bihi isaga oo min alwujuuhi wejiye ah wejiyadii uu rajaxay wejiye aan ahayn ayaan rajaxay allatii taasoo laa tustacmalu aan la isticmaalaynin wejiyo aan la isticmaalin buu rajaxay meelaha qaar kolkaa anigu cagsigiisii baan qaatay oo wejiyadii rajaxnida lahaa ayaan kitaabkan dhexdiisa ku rajaxayaa buu yidhi kitaabkeennii haddaba muxuu noqday markuu intaasoo shaqo uu ka qabtay intaasoo shaqo ayuu ka qabtay kow horta waa taqliilu lafdi lafdigiisii wuu yareeyey wuu yaraaday haddana laba waa tashiilulcawiis kii adkaa ayuu sahlay haddana uu sahlanaaday haddana waa iidaaxulmushkil kii ishkaalka lahaa ayuu caddeeyey wuu caddaaday haddana waa ziyaadatu kahiirin mima ahmala ziyaadooyin uu ku daray oo waxyaabo badan uu ihmaaliyey ah. haddana waa alqaطcu bikhilaafi maa qataca bihi min alwujuuh waa shan qodob oo kitaabkan irshaadku uu kaga duwan yahay kitaabkii xaawiga waa shan dhinac haddaba irshaadkani isagoo xaawi sakiir mukhtasar u ah ayaa dhinac kale haddii loo dhigo sharaxoo kale uu noqonayaa sharaxoo kale ayuu u noqonayaa oo shan qodob uu kitaabkaa uu kaga duwan yahay ayuu sheekhu tilmaamay fa saara wuxuu noqday waa kitaabkeennaniye aqallo mid aad uga yar xaawigii waa lafdi ahaan xagga lafdiga ayuu aqallo u noqonayaa wa agtaro mid aad uga badan waa xagga macnaha macno ahaan buu ka badan yahay wa asaxa mid ka sixo badan waa xagga wujuuda iyo wejiyada wa adhara mid ka muuqaal badan oo xagga masaa'ilkii cawiiska ahaa mid ka muuqaal badan ayuu noqday kitaabkii afartaa tilmaamood ayuu yeeshay markaa lafdi ahaan wuu ka yaraaday macno ahaanna waa ka batay qaacidaduna waxay ahayd khayrulkalaami maa qalla wadalla hadal waxa ugu khayr badan kiisa yar ee haddana mufhimka ee wax ku fahansiinaya macno ahaanna aad buu u batay lafdi ahaanna aad buu u yaraaday as'alu llaaha ilaahay waxaan su'aalanayaa an yanfaca inuu ku anfaco bihi isaga adaaliba ardayga inuu ku anfaco ilaahay waxaan ka baryayaa subxaanahu wa tacaala ardayda inuu ku anfaco ama ninka daalibka ah ee ardayga ee kitaabka baranaya inuu ku anfaco ayaan su'aalanayaa wa an yuwajiha ilayhi inuu u soo jiheeyo ayaan su'aalanayaa ragbata raagibi ka jecel jacaylkiisana inuu u soo jiheeyo aamiin ilaahay kitaabkan waxaan su'aashay ninka dalbaya inuu ku anfaco welibana ilaahay inuu kitaabkan dadka jeclaysiiyo laba qodob buu ilaahay ka baryey khulaasada markuu muqadimada markuu dhammaynayey waa inuu ilaahay ku anfaco qofka kitaabka dalbaya allaha inagu anfaco ta labaad uu ilaahay baryey waxa weeye inuu ilaahay kitaabkan dadka jeclaysiiyo waa camalkiisiiyo ilaa aakhiru zamanka inta qof wax ka faa'iidaysanayaa uu jiro waa camalkiisiiyo u socda ama adigu abaal u hay ama abaal ha u haynin ilaahay ayaan camalkaa ka dayacaynin kolka ilaahay ayuu ka beriyey ilaahay inuu jacaylka qofka wax jeclaada kitaabkan uu saaro culimmadu waxay yidhaahdeen xaqiiqatan waa la arkay ragbata raagib kii wax jeclaa waa jeclaaday oo ilaahay waa jeclaysiiyey kitaabkan yaman marka la eego magaalooyinka qaar waxa la sheegaa dumarka xifdisani inay shan kun oo dumara gaadheen shan kun hal magaalo ayaa kitaabka dumarka xifdiyey ay shan kun gaadheen waa shan kun oo dumara maxaynu u malaynaynaa markaa raggii halkay dumarkii shan kun ka marayaan oo magaala ay ka marayso waa tiro aad iyo aad u badan xaqiiqa ahaan weeye waxaa kaloo jira muslimiinta marka la eego deegaankooga kala duduwan culimada kitaabka sharaxday deegaan kasta way ka soo jeedaa welibana culimmadii la yaqaanay ee cilmiga fiqhiga ahaa looga dembeeyey iyo raggii ugu cuslaa ayaa ka qayb qaatay muta'akhiriinta marka la eego dee ibnulxajar ilhaytami iyo ramli ayaa ka mid ahaa ibnuxajar xajar xab hal kitaab kuma sharxine labuuba ku sharxayba laba kitaab oo kala kooban buu ku sharxay kitaabka culimmada sharaxdayna ilaa waxa weeye runtii aad iyo aad bay tiradoodu u badan tahay xawaashi baa jira oo tacliiq baa jira oo sharax baa jira oo si weyn bay culimmadu kitaabka uga hadleen waxa weeye muhimmaddiisa ayay arkeen faa'iidadiisa ayay arkeen sheekhu markuu kitaabka qoray waxaa la isku dayey rag ayaa isku dayey inay xasdaan oo ay yidhaahdiin kitaab aan la gaabin karaynin oo halkii ugu dembeeyey gaabin ka taagan buu yidhi waan gaabinayaa bal wuxuu noqdo eega bay yidhaahdeen hal xidhaaluu ka dhigayaa kitaabkabe waxay isku dayeen inay kitaabka ay wax ka sheegaan ama ay dacniyaan welibana si la moodo inay u tashadeen ayay qaanso qura mar qura kaga soo wada toogteen ilaahayna subxaanahu wa tacaala waya'ba allaahu ilaa an yutima nuura ilaahayna kitaabka wuxuu ka dhexal siiyey arrinkaa inuu faafo oo la jeclaado oo ummadda uu dhex galo ayuu ilaahay arrinkaa ka dhexalsiiyey kitaabka haddaba wuu adag yahay baa la yidhaahdaaye inuuna adkayn ayaynu ogaanaynaa waxaan ku garan karnaa inuuna adkayn halka dumarkii la leeyahay magaala ayay shan kun ka xifdiyeen kitaabka ay dumar hooye ah oo carruur haysa oo maxaanku idhahaa xaas ah oo ubad barbaarinaysa halkay shan kun oo dumari ka xifdiyeen ma waxaan u malaynaynaa kitaab adag inuu yahay xaqiiqatan ma adka kitaabkani laakiin wuxuu ku adkaan karaa qofka carabigiisa uu hooseeyo qofka ayuu ayaa adayg badan dareemi karaa qofka kale minhaajka uu ka jeclaanaya anu xaqiiqatan minhaajka kanaan ka jecelahay waayo alfaadiisu aad bay u kooban tahay waa basiid ilaa xad hadal yar markuu sheego qayd yar oo mutacalaqa jaariyo majruur buu raacinayaa waxaa la isku yar qabtaa un jaariyo majruurka halku ku tacalluqayo jaariyo majruurka halka lagu xidhayo unbaa laga hadlayaa wax kale oo ku jiro adagiba waa jaariyo majruurka halku ku tacalluqayun intaa unbaa muhiima meel kale oo adag insha allah arki mayno waxaynu cashirkeennii insha allahu tacaala intaa ayaynu ku dayni doonaa wallaahu subxaanahu tacaala aclaa waclam